daraata uu ka dhex baxay ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta guud ahaan caalim calaamada muslimiinta ka mid ah iyo muxadid muxadisiintooda ka mid ah eh, oo taariikh dheer ku lahaa dacwadan iyo ummadda baraarujinteeda iyo badbaadadeeda diineed eh, wa huwa fadiilat sheekh shariif cabdinuur sheekh xasan oo culimmada soomaaliyeed raggii ugu magaca roonaa uga aqoonta fiicnaa ummaddan ugu dhimirinta badnaa ummadan taysiirka axaadiista nabigeenna sala allahu caleyh waali waslem in loo fuuday jid ka dhigtay oo taqaanaan inuu geeriyooday ayaa runtii nagu cusbayd ilah waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu isaga u naxariisto alfirdowsi calaa uu siiye maca alnabiyiin waasidiqiin washuhadaa wasaalixiin wasuna ulaaika rafiiqa ummaddana dad bedela isagii oo dacwadii isagii uu ka dhex baxay ilaahay subxana wa tacaala ummad badasho oo diintan xambaarta oo ajayash kala gaarsiisa oo tiro badan ilaah subxana wa taala noogu bedelo waxaad garanaysaan geelida culimada waa ummadda dhimashadeeda weeyaan nabigeenana sala allahu calayhi waali waslem wuxuu caddeeyey ilaahay subxaanah wa tacala inuusan diintan gabdoonaynin iyo cilmigan qalbiga dadka inuu ka saara oo qofkii caalimka ahaa inuu habeenka intuu barya kadibna subaxdii isagoo caamo ah uu soo kaca ilaahay saama yeela subxaana wa tacaala laakiin cilmiga waxaa lagu qibloodaa biqabdi lculamaa culimadii qiblooshadooda masjidkan aan joogna raggii soo maray waxaa ka mid aha sheekh maxamed haadi caleyh raxmat ullah sheekh cumar faaruuq sheekh shariif cabdinuur iyo rag badan oon tiro lahayn oo culimo ah ayaa soo maray oo runtii nuurkan maanta socda oo in badan laga faa'iideey ee ummadda qulubtooda soo xirmaysa oo dadka ay la yaaban yihiin imaadka laysu imaada culimo in nool iyo in badanoo dhimatay ayaa sabab u ahaa marka ragga ayaga ahaa way sii hoobanayaan marka dalabat cilmiga inay arinta ayada ah ay maxmel jid ay qaataan oo cilmiga inay xambaaraan iyaga ku intifaacaan ummaddi gaarsiiyaan dhaxaltooye ay noqoto nabigeenna sala allahu caleyh waali wasalam iyo ambiyada guud ahaanba lam yuwarithuu dirhaman walaa diinaaran shilin io shanla dahab iyo fido wuxuu noqdaba lagama dhexlin inamaa waratu lcilma waxay dhaxashiyeen oo laga dhaxlay waa cilmi faman akhadahu faqad ahada bixadin waafir waatuu nabig sal allahu aleyh waali wasalam marka cilmiga isaga ah wuxuu u baahan yahay sabar badan sheekha waad aragta taarikhdiis marka laga warramayay meeshuu ku dhashay iyo inta uu muxuuah hoos fadhiistay iyo inta uu lagu ku maray iyo inta cilmi uu xambaaray iyo xataa fii aakhiri laxadaatihi dadka xataa booqday bilihii aan soo dhaafnay oo ramadaankan iyo ayaamihii ka yaro horeyba isagoo xaaladiisa caafimaad ay u liidanayd ayaa mar alla markaad aragtaabuu saa u haysan jiray fii aalib اawaal waxay ahaan jireen axaadiista nabigeena sal اllahu alيه ali waslm saasay